alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu aleyh wasalam qala almualif raximah اllah wacan yaziida bn اlأswad radi allahu canhu anahu salaa maca rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam salaata الصubxi falama salaa rasuulu اllahi salى اllahu alay slm ida huwa birajulayni lam yusaliya wacan yaziid bn aswad radi allahu canhu anahu saxaabigaasi yaziid bn aswad salaa wuu la tukaday maca rasuuli اllahi salى اllahu alay waslm rasuulka alle salaata subxi salaad subax buu la tukaday falamaa goortii sallaa rasuulu llahi salى اllahu alay slm rasuulkuu tukaday idaa huwa waaba isagiioo rasuulku arkaya birajuleyni laba nin oo lam yusalliya aan tukanin fadacaa bihimaa wuu u yeedhay labadoodaasi oo fajiia waa la keenay bihimaa iyaga markii qof buu diray masaajka xaggiisa dambey fadhiyaan qof buu diray wuxuu ihi igu yeedh labadaasi fajiia waa la keenay bihimaa iyaga tarcadu iyadoo gariirayso tartajif faraa'isuhumaa isuhumaa cududahoodu cududahoodu iyagoo ay gariirayaan oo ay aada u naxsan yihiin ayaa la keenay labadaas faqaala lahumaa rasuulku wuxuu ku uhi maa manacakumaa maxaa idiin diiday an tusaliya inaad nala tukataan macanaa annaga inaad nala tukataan qaalaa waxay idhi qad sallaynaa waanu tukanay fii rixaalina guryahayagii baanu kusoo tukanay ay fii manaasilina aw fii amaakinina qaala markaa wuxuu yihi rasuulku alayh slat slam falaa tafcala sidaa ha samaynina idaa sallaytumaa markaad soo tukataan fii rixaalikumaa guryihiina ama meelihiina markaad kusoo tukataan uma adraktum dabeeta aada soo gaadhaan alimaama imaamkii oo walam yusalli aan tukanin fasalliyaa macahu la tukada fasalliyaa la tukada macahu ay maca alimaami imamka la tukada fa inahaa ay fa ina salaatakum maca alimaam salaadiina imaamka aada la tukataan lakum idinka naafilatun sunna idin tahay dheeraada naafilatun ziyaadatun can ilfard ayay idin noqonaysaa ashar dheeraadaad helaysa rawaahu axmedu walafdu lahu lafdigana isagaa iska leh wاthalaaثatu saddexdiina way soo wariyay ay rawahu halaaثa lafdigana iyaguma laha waصaxaxahu tirmidiyu oo saddexda ka mid ihii wuu saxiixiyey iyo wbni xibaan waصaxahu lalbaniy marka xadiiskani waxaa loo daliishan karaa salaada jamci inaanay waajib ahayn waayo labadaa nin way soo tukadeen salaaddii farankeed guryahooday kusoo tukadeenoo de haddana masaajidkii bay yimaadeen marka waa kuwa halkaa iska fadhiistay siriintay salaada laga baxayay idinkuna iska sugayla faralkii waa oo laba faralna mar ma wada dhacaan maalin keliya marka xadiisku waxaa qadiyaddaa waa laga faidaysan karaa lakin waxaa lagu cilayn karaa amba lagu sababeyn karaa inay dadkaasi ahaayeen baa laga yaaba musaafiriin safar ka soo gala oo is yidhi ka gaari maysaan masaajidkii oo la tukaday ilan berigaa makarafoonnadan iyo waxaan wax lagu maqlayaana may jirine salaaddii faralkahay tukada waxaa dhici karta inay jamciyeen salaaddii inkastoo salaadan ay salaad subax ahayd oo salaada la jamcinaya aanay ahayn waxaa dhici karta markaa inay horu tukadeen oo ay mar dambe soo galeen ad cilooyinkaasaa iman kara oo markaa daliilu ma aha culimada yihi daliil xoog badan uma aha haba ha daliishadaan leh rasuulka alayhi salaatu wasalaam haybad bay ilaahay saaray oo dabeete saxaabada oo ku yadha rasuulka maanaan awoodi kari jirin inaanu he inaynu weji aanu ka buuxsanno dabeet waa kun iyagoo aada u cabsanaya la keenay saxaabadaasi waa nimankaa markay jihaadka ku jiraan dee rijaasha ee ragga ah lakiin rasuulka alay slat slam bay ka haybadaysanayaan oo waxaa ku jira waxay ka damqanayaan talow maxaad samayseen iyo gefkaasi marka faraa-istana waxaa laynoogu fasiray maaha cududda laftigeeda sidaynu macnaha soomaaliga ku sheegaynay laakiin waa hilibkaa garabka iyo udhexeeya hilibkaa garabka iyo udhexeeya cududa hilibkaa jiliicda sane halkaa ku yaalla matalan oo qofkii markuu naxo kale laga yaabo inuu gariir sameeyo taas wey alfarisa faraishuma wuxuu ihi laxma alati bayna janbi daabati wa katfiha wa katifiha hilibka udhexeeya garabka neefka eene faraska oo kale ama dameerka oo kale iyo dhinaciisa marka waxaa kaloo laleeyahay qadiyaddana waxay ka dhacday masd lkhayf masaajidka la ihahdo qisdulkhayf wuxuu ku yaalaa mina oo markaa minana maalmaha la joogayaa marka maalmaha mino la joogo iminka masaajidkaasi u dad badan buu qaadaa laakiin dadka o dhan ma qaadi karayo ummaddu markaa nin waliba taandhadiisu iskaga tukanaya marka xaaladan iyada xataa waa lagu sii xadiiska kusii lagus marka hadday ciladu sidaa tahay haddii ay tahay markaa saa culimadu sheegeen in khayf ay ka dhacday jawaabtu waxaabay noqonaysaa markay yidhahdeen rixaalina asalku rixaalku guriga maaha waa alaabtii uu daabadda ku sitay waa heeryadiisi wax lamid ah iyo alaabtiisi marka halkii uu alaabta iyadu taale baanu tukanay weyaan halkii ilan markaa sidaa imikaba taandhooyinka loo dego mino ayuunbaa loo degi jiray berigaana oo qof waliba wax yar uu ka dhisan jiray ama halkaa awrkiisa uu ku furi jiro halkaana wax ku karsan jiray marka halka iyagii baanu kusoo tukanay weya halkii rarkaanu dhiganay ayaanu kusoo tukanay وعن يزيد بن أسد رضي الله عنه أنه صلى ula تkaday mع رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى markuu tukaday رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم إdا huwa idaa maxay tilmaamaysaa sikadiisa soo maha fujaaye a waaba markuu saa uga baxayo huwa isagu uu arkaayo ay idaa huwa idaa huwa maca rajulayn birajuleyni laba nin oo lam yusali aan tukan fadacaa bihima wuu yeedhay oo faji bihima la keeno tarcadu iyaday gariireyso tartajif faraa-isuhumaa hilibkooda garabka uu gariirayo ee cabsanaya faqaala lahuma wuxuu ku yihi ma manacakuma maxay idin diya an tusaliya macana idinla tukataan halkaana waxaa laga qaadanaya inaan dee qofka lagu bilaabinun qofkani jaahil buu noqon karaa waxaa laga yaaba cillo kalaa jiri karta oo ah haakada horta in la weydiiyo qaala waxay dhaheen qad sallayna waanu tukanay fii rixaalina waxaanu kusoo tukanay guryahayagii ama meelaha yagii kusoo tukanay aanu deganaynin qaala waxay dhaheen falaa tafcalaa qaala rasulku wuxu ujeeda falaa tafcalaa samaynina idaa salaytum marka tukadaan fi rixalikuma uma adraktum aad soo gaadhaan alimaam imaamka oo lam yusalli aan tukan fala sallayaa la tukado fa inahaa salaadaasi lakum idinka naafilatun siyaada idinta xadiisku wuxuu daliilu yahay haddaad masaajid kusoo tukato oo aad soo gaadho masaajid kale oo salaadii ku jira waxaa kuu bannaan oo sunno ah weliba a in haddaanad masaajidka dibadda ka joogeynin haddaad masaajidka soo gasho salaada inaad dad kala tukato lakin maxaad niyooneysaa salaad sunaa laba faral ma wada dhacayaan mar keliya faralkii hore uu kaa dhacay isagu u dhamaaday laakin naafila buu nabigu ku shegay ala sla slam wacan abi hurayrata radi anhu qala wuxu qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inama jucila imaamka waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo faidaa goorta kabara u takbiirto fakabiruu takbiirta walaa tukabiru ha takbiiranina xataa yukabira ilaa uu takbiiranayo allahu akbar ha odhanina waidaa rakaca markuu rukuuco farkacuu rukuuca walaa tarkacu ha rukuucina xataa yarkaca ilaa uu waidaa qaala hadduu idhahdo samica allahu liman xamida hadduu ereygaa isticmaalayo jumladda faqul waxaad tihi allahuma ya allahu ilaayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga yagow laka alxamdu mahadda maanteeba ku ahaatay waidaa sajada hadduu sujuudo fasjuduu sujuuda walaa tasjuduu hasjuudin xataa yasjuda ilaa uu sujuudayo waidaa sallaa hadduu tukado qaa'iman taagni fasalluu qiyaaman taagni ku tukada waidaa sallaa hadduu tukado qaacidan fadhina fasalluu qucuudan fadhi ku tukada ajmaciina dhammaantiin rawaahu abu daawuud wahada laftu abu daawuud ba wariyey lafdigana isagaa iskale wa asluhu fi saxiixayni xadiiska asalkiisu laakiin alfaadii saxaaba yar kala duduwanaatay saxiixu ku yaalla bukhaari iyo muslim waa ciwaanku marka hore wuxuu ahaa baabu salaati اljamaacati walimaamati soo maha xadiiskana muxuu inooga bilaabmay imaamadii ama waa markuu dadku tukinayo ayaa daymikay noqonaysaa ama alimaamna halkaas laga keenay asalkuna waa waa kudayashada iyo qasdiga markaa nabigu wuxuu yihi alayه الsلatu slaam inamaa jucila اlimaamu liyu'tama bihi dadka nin waliba salaada waxaa la odhan karaa waa nin walba iska tuko siaada u tuko shaanigone haye ha laga dhigo afka dhalinyarta nin walba saada adigu iskaga wado laakiin islaamku nidaamka iyo kala dambeynta ayuu dadka barayaa salaaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha nidaamka iyo kala dambeynta laga baranayo mid kamida dadkii baa la horreysiina laleyahay hor hebelo ina tuki dabeeta waa inan kaa laga dambeeyo oo nabigu wuxuu nabigu wuxuu inoo shegay ala sla sl liyutama bihi itimaamku markaa waa maxay fi laqwaali wa fi lafcaal in lagaga daynayo aqwaasha iyo afcaasha allahu akbar markuu adna allahu akbar dheh markuu rukuuco rukuuc markuu sujuudo sujuud markuu kasoo tooso kasoo tooso waay imaamka iyo shuruudihiisa iyo waxyaalahaasi waynu arki doonaa insha allah wax ka mid a ah axaadiis aynu ka fahmi doona salaadu marka allahu akbar ay ku xidhanta halkaa waa laga qaadanaya inaan imaamka afcaasha looga horreyna waa laga laga qaadanaya marka laysoo khulaasaynana imaamka saddex arri afar arrimood bay noqonaysaa qofka la tukanaya afar xaaladood buu yeelan karaa arbaca xaalaat an yasbiqahu an yasbiqahu wa an ya wa an yataأhara waa xaala ثaaniya wa an yataأhara canhu mudة طawiila an yataakara canhu muddatan dawiila an yusaawiyahu alxaala الhaalisa an yusaawiyahu fi jamiici alarkaan walaqwaal an yusaawiyahu fi afcaalihi wa aqwaalihi الxاalaة الرaaبعة an yتأhر عanه mudة qaliilة an yتأhر عanه mudة qaliilة aw waqta qaliila yasiira fahadi الxaalaat الأربع alxaalatan الأwaliyatan xaraam labada xaaladood hore waa xaaraan labadee inuu ka horeeyo an yasbiqa an yata canhu muddatan dawe inuu in badan dee ka dambeeyo iska arkaantiiba lagaga horeeyo taasi ma banaana in laga horeeyana ma banaana musaawaadka la sinaanta culimada fuqahada waxay idhahdeen qaarkood ayba yidhaahdeenba makruuh waa maxay makruuh bimacnaa dembi buu qofkii ku dhacaya laakin salaadiisi ma baaba-ayso waa laga wanaagsan yahi ama m dembi haddaanu ku dhicina waa makruuha waa arrin khilaaf alawlaa sidii wanaagsaneed bay khilaafsantay arrintaas soo hadhay waa taa ugu dambayso oo alxaalat raabica oo an yataakara minhu muddatan yasiira a waqtan yasiira waqti yaro kooban inuu ka dambeeyo fa hada waajibun arrintaasi waa maxay waa waajibkii sidan xadiisku inoo sheegayo faإida kabara fakabiru maxaa laga qaadanaya fadaasi fadu maxay faa'idaysaa altacqiib wالtartiib soo ma hadduu rasuulku odhan lahaa waidaa kabira fakabiru faidaa kabira wakabiru wakabiru macahu ka horeeya ka dambeeya la socda inta way ku dhilahay waayo ugu mudlaq mudlaq buu faa'ideynaya ma faa'ideynayo tartiib mana diidayo laakiin faadani waxay faa'ideneysay tacqiib oo horta in laga dambeeyo shayga iyo inaan in badan aan laga dambeynin haddaan ku idhaahdo dakala aلtilmiidu falmucallimu maxaad halkaa ka qaadatay horta ardaygaa soo horreeyey yaa ku xigay ya macalimkaa kuxigay intay kala dambeeyeen cidhibta de caqibka waa cidhibta cidhibta markaa wuu daba socdin weyey saaduu usoo galay laakiin saasay u kala horreeween mana isniac socon in badanna may kala dambeyn manay soo kala hor waxaan jeedaa manay in badan kala horreyni laakiin haddii uma la isticmaalo dee muddo dheer bay ku dhici karta hadii wow la isticmaalona inta way noqon karta idan fadani macnahaasay faa'iidaysay in imaamkii laga dambeynayo oo laga aadna aan looga dambeynayni waxaynu aragnay dadka qaar kood baa ducadoo kale ku raagaya salaada sujuudduu sii macaansanayaayo imaamkiioo kasoo toosay ayaad arkeysaa weliba waxay ku badan tahay dadka haye dalaabatulcilmiga iyo dadkaasi ku fara badantah sujuuddiibu dheereynaya iska sii wadanaya iska sii wadanaya iska sii wadanaya mar dambuu kasoo toosaya oo cusday waa ti ducada ku ka faa'idaysta xilligaa ka faa'idayso marka qalad kalu galay ninkaasi imaamkiisa buu ka habsaam siduu isagu iska wataa hawshiisaba masalada kale mesha ku jirta waa maxay marka aad tahay ma'muum hore inay usoo maray qadiyaddaas ee horta haddaad munfarid tahay samic allahu liman xamid waad oranaysa haddaad imaam tahayna samic allahu liman xamid waad ohanaysa laakiin haddaad ma'muum tahay miyaad isku daraysaa mise wad kala saaraysaa culimadu maslada aad bay iskugu dhow yihiin o qolana waxay idhahdeen samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamd baad adna odhanaysa qaarkoodna waxay dhahdeen waxaa lagu gaabsanayaa e eh? rabbana walaka alxamd qolada tini waa lagu gaabsanaya xadiiskano kala darishta o rasulka muxu uhi alay slat slam waidaa qaala samic allahu liman xamida faquluu allahuma rabbana laka alxamd sidaa dha waa xadiiska ka daliishadeen culimadaas samica allahu liman xamidana waa ilaahay waa ajiibaa weyaan ereyga asalkiisa hore macnihiisa imika halkan ugu jira ilahay waa ajiibaa cidna mahadisa oo waa khabar bimacna ducaa ilaahuna ajiib oo kale weyan waidaa sallaa qaayima fasalluu qiyaaman masalada kale halkaa ku jirta muhimka waxa weeyaan hadduu imaamku markii uu salaada bilaabayey taagni ku bilaabay idinkuna taagnidaa kula socda waidaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ajmaciin hadduu fadhi ku tukadana idinkuna dhammaantiin fadhi ku tukada oo qof wana kor ha istaagin marka axaadiistaa marka lasoo ururiyo horena waynu usoo maray waynu soo sheegnay masalada rasuulka alay slat slam marka qaarkood isagoo fadhi ku tukanayo iyaguna taagnaayo inuu diidu yihi ficlu farisi waruum baad ku dhawaatina samaysaan farisiyo ruumsay ku sameeyaan boqoradooda way dul istaagaan marka ha samaynin hadduu imaamku fadhi ku tukado fadhi ku tukada mar kalena waxaa soo arartay isagoo rasuulka alay slatu slaam fadhiya oo saxaabaduna ay taagan yihiin markaa waxaa la isku waafajinayaa imaamku hadduu fadhi ku bilaabo imaamka ku tukanaya hadduu fadhi ku bilaabo marka koobaadba adna maxaad samaynaysaa fadhigaas kula bilow salaada hadduu taagni ku bilaabana oo isagoo taagnidii ku jira cilladii ay ku timaadana oo uu fadhiistana adigu la fadhiisan maysa maxaad samaynaysaa adigu waad iska wadanaysaa salaadaadi taagnidaadi baad ku wadanaysa isna fadhi buu ku bilaabay fadhi kula bilow taagni buu ku bilaabay cilaa ku timo uu fadhiistay adigu waad iska taagnaanaysaa sidaasaa la ysku waafajinayaa fasalluu qucuuda ajmaciinana way sii adkeynaysaa orwaa tawgeed towgeed wacan abi saciid alkhudriy radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm rsulku ra-a wuxuu arkay fii asxaabihi asxaabtiisa wuxuu ka arkay ta'ahuran dibdhac buu ka arkay iyo habsan faqala wuxu uhi taqadamuu gaar ahaan inay safka hore ka dib dhacayeen faqala wuxu uhi taqadamuu soo horu mara oo fa'tamuu bi igu daydo aniga walya'tama bikum idinka ha idinku daydo man bacdakum cidda idinka dambaysa rawahu muslimun marka waxaa halkaa laga qaadanaya haddii imaamkii aad arkayso imaamkaad dee la soconaysa haddaanad imaamkii arkaynina cidda imaamka kusii daba tukanaysa ayuun baad adna kusii ayaad kusii dayanaysa marka culimada in badan oo kamid waxay tilmaameen qofkaad ku daba tukanayso inaad aragto aragti ahaan iyagoo axaadiiska ka qaadanaya haddaad laakin codkii oo keliya maqlayso kasoo qaada imaamkii masaajkanu ku dhex jiraa adiguna banaankaad ku tukanaysa banaankaad ayaad ku tukanaysaa mana een wax itisaalo sufuufna mu imanin sufuuftiina ma xidhiidhsana way kala go-day markaa kuma ansaxayso taasi bay yidhaahdeen kudayashadaas mar hadday heer kala maray lakin de hadday sufuuftii xidhiidhsato halkan ay ka bilaabantay ka soo qaad waxaa la isla gaadhay dooxa agtiisa safkiina wuu xidhiirsan yahay waa caadi waa masaajid iyo jamaacadii ajarkeedi wixii waa la helaya mar hadday itisaal sufuufu dhacay sa awgeed ba sheekh albani o kale wuxuu tilmaamaya dumarka waxaa la isweydiinaya arrintaasi inay aad u culus oo caddaynayaan nebi maxamed alayhi salatu salaam waktigiisii dumarku waa kii masaajidka gudaha usoo geli jiray faasilna muusin iyagiiyo ragga kala saaraya waayo waxaa muhiimadu ahayd inay raggan tukanaya arkaan dadkan bimacnaa imaamka kusii daba tukanaya imaamkani ku daba tukanayaan de ima inay isagii arkaan oo ima inay ciddii daba tukanaysay ay arkaan muxuu awoodi karay rasuulka aleyh salaatu wasalaam muxuu awoodi karayay de dee inu dhaa sarab u amba ooda ku qariya soo maahayn ila wax iskala diyar bay hedo sahlane in la idhaahdo masaajka ha loo kala xidho oo laantimireedda ha loogu xidho iyaga iyagana qeybtoodaas lakin rasulka saa mu samayn aleyh isalaatu wasalaam sagood bu sheekh albani wuxuu yihi xilligan oo kale dumarkan gaar kun loo xidhayo ee eh, aan markaa eh, imaamkii arkeynin qadiyadda waxaa lagaga badbaadayaa buu leeyahy isaga wuxuu sheegaya muraayadoo kale in loo sameeyo muraayadaha qaarkood oo waxaa jirta qofka ka horeeyo waad ka arkaysaa laakiin isagu isagu kuma arkay in saas kaloo loo sameeyo marka iyagu dadkii ha arkaan laakiin iyagii iyaan la arkay arrintaas saasay markaa usii culus tahay inaad ciddad ku dabatukanayso cidaad ku daba tukanaysa inad isagii aragto ama cid kusii daba tukanaysa inaad arkayso oo itisaal sufuufna u dhaco mar baa dhici karta ciddii ku daba tukanaysa waad arkaysaa amba cidaad ku daba tukanaysa waad arkaysaa laakiin adna xaafadiinii baad joogtaa isna masaajidkiibu ayuu joogaa bal ka soo qaad hadday idin dhexayso laba shaaric oo waaweyn ama saddex shaaric oo waaweyn hadday idin dhexeeyaan ka waran oo halkaasoo kale hal kilomitr baaba idin dhexeeya ama kilomitr iyo ama nisfu kilomitr baaba idin dhexey ka soo qaaday muddo dheer baa idin dhexaysa adigina o adigan halkaasaad kala xidhaysa dee suurtagal maha haddaad tiraa waa yahay idaacadnan la xidhanaya ka warran guriga <laughs> ragga qaar wada la sheegay beryaha qaarkood markuu soo baxay laakin aad bay urideen culimada waay almuhim imaamki inaad arkayso amba cidda kusii dabasa kusii xigta kusii daba tukanaysa وعn abi سacيid الkخdري radي الlahu عanهu ana rasuul الlahi salى الlه alay slm ra wuxu arkay fi asxaabihi taأhuran buu ka arkay waxaa laga yaabaa inay taahurkaasi waxa ku qaadana imika sida laga fahmay xadiiska inay sufuufta horay kadib dhacayeen markaa inuu rasulku ui taqadamuu oo faأtamuu bi soo horu maro oo idinku dayda idinku aniga walyأtama bikm man bacdakum cidda idinka dambaysan idinku daydo وعan zayd بn saabit radي الlahu canهu qala wuxuu uhi اxtajara rasuul الlahi salى الlahu alay slm rasuulku wuxuu xidhay xujratan qol yar oo mukhasafa laga sameeyey eh, sali fasalaa sali lagu xidhay fasallaa fiihaa wuu ku tukaday oo fatatabaca ileyhi waxa raacraacay rijaalun rag ayaa salaadiisii soo raacraacay kolba qayb baa kusoo biirtay wajaa-u way yimaadeen yusalluuna inayla inay tukadaan wajaa-u way yimaadeen yusalluuna iyagoo tukanaya bisalaatihi salaadiisa tukanaya alxadiis xadiiskaasi uu ka dheeraa intan wa fiihi waxaa ku jirtay afdalu salaati اlmar salaada qofka waxa u wanaagsan fii beytihi gurigiisa ay salaatuhu fii beytihi salaada gurigiisa uu ku tukado ila almaktuubata a salaada faralkaa ah mooyaane almaktuuba ay almafruuda muttafaqu caleyh xadiiskaasina wuxuu tilmaamayaa salaada faralka aunbaa ah guriga ayuunbaa masaajidka in lagu tukado ay fadli badan tahay laakiin salaada sunnaho dhan isku wada geey salaat lleil salaadaha rawaatibta kuwa mudlaqa salaatu duxada inuu qofku gurigiisa ku tukado ayaa u fadli badan waana kii rasuulku sababiyey calayhi salaatu wasalaam ee yihi laa tajcaluu buyuutakum qubuuran warhay guryihiina qubuuraha ka dhigina oo qubuuraha waxaa laga fahmayaa dee inaan lagu tukan soo maaha masaajid gurigiina haddaad kuba tukan weydo salaaddii waxba ka siin weydo dee wuxuu noqonayaa qabri buu shabahaya ee markaa salaadiina ku tukada guryaha xadiiska waa xadiiskii dheeraaye rasuulka alay sala slam taraawiixda ay la soo xidheen saxaabadu waa xadiiskii ka warramayey inay la soo xidheen rabadaanta taraawiixdii salaatuleilka ay la soo xidheen habeenkii labaad habeenkii saddexaad habeenkii afraadna aan usoo bixin ee weli waxaan ka baqay in la idinku faral yeelo weyaan xadiiskaasi markuu leeyahay alxadiis xadiisku saas uga dher ixtajara rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam wuxuu rasuulku gaar u gooyey markaa markuu rasuulku ictikaafayo meel yar buu samaysan jiro gaara tiirkaas kale loo xidhaya xujratan mukhasafa oo sali amba caw lagu sameeyey fasallaa fiiha uu ku tukaday fatatabaca ilayhi rijaalu rag baa raacraacay tatabaca waxaa laga qaadanaya way u fiirfiirsadeen oo way soo dabagaleen markaa hore ila rasul keligii waha kolba qolaa soo kolba qolaa timi wajaa-u waxay yimaadeen markaa yusaluuna iyago tukanay bisalaati alxadiis waa fiihi inta damba markaa inaga inoo daliilaha afdalu xilligan afdalu salaati afdalu salaati lmari fii beytihi ay salaatu fii beyti ila almaktuuba wa can jaabir markaa waaliba rasulku alay sla slam xadis kale oo sheekh albani saxiixiye wuxuu tilmaamay salaada sunno aha qofku gurigiisa ku tukado iyo ta uu masaajka ku tukado shan iyo labaatan daraje inay isdheeriin teebaa dheer markii hore salaada uu qofku ku tukado masaajidka ayaa faralka shan labaatan dheeraad soo maaha amba toddobiya labaatan taana sunnahu guriga la tago waynu soo maraynay salaada maqrib oo kale salaada cishaay o kale in gurigiisa fi beyti ku tukan jir sunnayaasha waayo xagga marka la eego ikhlaaska saasaa usii dhow waayo salaada sunnaha waa salaad dheeraad dheeraadoo marka hore aan lagu lahayn qofka dabeedna markaa inuu usii inay usii qarsoonaataa markas ay sii qarsoonaato way sii wanaagsanta fadliga waxa weyaan salaada meesha lagu tukada way barakoobaysaa de salaadda way barakaysanta gurigii way barakaynaysaa shaydaanki way ka difaacaysa faa'idada saddexaad ku jirtaa waxa weeye in dadka yaryar amba ubadka iyo dadka guriga jooga iyaguna way ku dayanayaan oo gurigii qofkii way ku dayanayan ficlahaan wacan jaabirin qaal wuxu uhi salla mucaadun mucaad baa tukiyey biasxaabihi asxaabtiisii alcishaa asxaabtiisii waxa weya reerkoodii amba deegaankiisii buu tukiyey cishaayigii oo fatawala caleyhim wuu ku dheereeyey faqaala nabiyu sala allahu alay sl nebigu wuxuu yihi aturiidu ma waxaad doonaysaa an takuuna inaad noqoto ya mucaadu mucaadow fataanan fitna wale inaad noqoto mid dadka ay ku fitnoobaanoo sabab u noqdo ina fitne inuu fitneeyo idaa amamta annaasa dadka marka tukinayso faqra' waxaad akridaa biwashamsi waduxaahaa wasabix isma rabbika alaclaa waqra bismi rabbik wاlleyli idaa yaksha mutafaq caleyh walafdi lmuslimiin xadiiskan wuxuu tilmaamaya qofka imaamka in looga baahan yahay inuu mara dadka ilaaliyo sida axaadiista dambana aynu ku arki doono dadka dee dad cilooyinlabaa ku tukan ku daba tukanaya dad hawlalabaa ku daba tukanaya marka mucaadintu rasuulka alayh isalatu salaam salaada cishaa in la tukado oo uu kula tukado masaajidkii nabiga aleyh isalaatu wasalaam ayuu caraabi jiray reerkoodii oo matalan magaalada qeyb kamida koono kamida degan ayuu haddana halkaa cishaaygii ku tukan jiray ummucaad waa dhalinyartii qur-aanka xifdiyey ee aadka u xifdiyey qur-aanka gaar ahaan ilaa afar saxaabi baa la sheegay ansaarta ka mid ah ilan qur-aanku sidan kitaabkan qur-aanka umuu qorrayno kolba qeyb baa la xifdiyay inta soo degeyse inuu ahaa isagii iyo mucaadi isaga iyo saxaabadii kale oo ubay ibn kacab iyo ay ku jireen ilaa dhowr ino markii rasuulku dhintay alayh salatu slam qur-aanka dhamaystiray soddonka ba xifdiyey markaa wuxuu xadiiskan ma waxaad doonaysaa inaad noqoto fatanan xadiiska riwaayaadkiisa kale afataanun anta ya mucaad mucaadow adu ma fitno walaata ya haddaba waa nin salaada tukiyey oo salaadii un ku dheereeyey marka ciladuna waxay ahayd sababtu nin baa kasoo cawday rasulka nin baa wuxuu sameymene dhaam buu watay baa u xidhnaayo dabeetna salaaddii cishaayi buu la qabsay oo mucaadna dee qra suurat lbaqaru iska bilowda u iska watay dabeedna markuu arkay inay xaaladu adag tahay buu iska goostay salaadiisiyo oo baa loo sheegay mucaad wuxu ninkaas waa munaafiq ninkaa salaada goosta ha waa munaafiq markii dambe rasuulku uu soo cawday markaa rasuulka wuxuu ku yihi adig iyo mucaad waxaan ad akridaan rasuul allah anugu ma garanayo anu qur-aan badan ma aqaano saasumaan sameeya taa kal maan sameeya dabeetna rasuulka mucaad bu kuxanaa wuxu yidhaha fatan anta ya mucaad ya oo mucaad baa ayay canaantii ku dhacday suuradihii uu cishaayiga ku tukinayay buu waa cayimay suuradahan cishaayiga in la akriyo marka waa awsaad almufasal wey awsaad almufasal ma aha shardi inuu intan un akriyo laakiin waa suuradaha dhexdhexaadka ah ee salaadi cishaayi suurad sii gaabanna maaha suurad sii dheerna maaha maqribkana waa kii akri jiray suuradaha kasii gaagaaban salla mucaadi biasxaabihi butkiya alcishaa xadiiska waxaa laga qaatay oo kale maslo ah adigoo faral tukaday inaad faral labaa tukan karto laakiin aada sunno niyoobayso adigu weliba aad imaam noqon kartaa si dheer waxaa laga qaadanaya marka qof sunno tukanaya adigoo faral tukanaya inad ku daba xidhan karto salaaddii tara taraawiixdaad soo gashay masaajka iyadoo salaadii lagu jiro taraawiix adi cishaayigii maa tukan dad badan ba halka intay istaagaan cishaayigii iska tukado oo codkooda aad maqlaysaa jamca ku xidha oo halkana salaadii kale laga tukanaya oo laga yaaba codku inu isla baxo marka waa inu waa inuu sameeyo un wuxuu ku xidhanayaa iyo taraawiixdaasuu ku xidhanaya haddii matalan salaaddii cishaay ay dhaaftay salaaddii cishaay uu tukanayo markay labadaa ka baxaan iyagu wuu kacayaa un isagu waxaanu niyoonaya lakin faralkiisi isagu marka hore diintu waa waasiciya <laughs> diintu waa waasiciyo waasicay bal macnaa diintu waxbay ballaadhinaysaa ama waasice soomaalida waa diintu waa waasiciya adeer hanagu soo yarayn marka iyagu waxay mararka qaarkood u dalishaan wax qaldan isagoo sameynaya ayuu odhanaya waad nagu cidhiidhiyaysaa taasi waa qalad lakin marka hore diintenu waa waasic oo ilahay cidhiidhna kagama dhigin wama jacala caleyka fi diini min xaraj وعn caiشhaةa radي الlahu canha fi qisaةi salaati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم bالnaas qisadii ku saabsaneyd salaaddii uu dadka tukiyey salaati rasuuli الlahi salى الlahu alay slm bالnas dadka uu tukiyey wa huwa mariidun isagoo xanuunsanaya qaalat waxay tihi fajaءa waa yimid rasuulku xataa jalasa ilaa u fadhiistay can yasaari abi bakr abubakr dhinaciisa ilaa u fadhiistay fa kaana waxaa yusalii mid tukada yusallii mid tukiya binnaasi dadka tukiya jaalisan isagoo fadhiya wa abu bakr abuubakarna qaa'iman uu taagan yahay wa abu bakr abuubakarna qaa'iman haddii la kor dhabo xaala abuubakarna uu taagan yahay yaqtadii abu bakrin abubakr wuxuu kusii daynayay bisalaati nabiyi sala allahu alay slam salaada wayaqtadi الnaasu dadkuna waxay kusii dayanayeen bisalaati abi bakr mutafaqun caleyh xadiiskan wuxuu ka mid yahay axaadiistii aynu soo sheegnay marka horeba in hadduu imaamku marka hore taagni ku bilaabo oo cila ay ku timaaduu fadhiisto in taagnida lagu wadayo waayo marka hore rasuulku alayh الsalatu salaam waa xanuunsanayay oo muu soo bixin salaaddii waa la sugay dabeetna abubakr baa tukiyey salaadda yaa tukiyey abubakr baa imaam ahaa iska sii watay salaadda isagoo abu abubakar salaadii wata ayuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam soo baxay oo dabeetna abubakar baa dib u baxay almihii markaa rasuulku fadhigiibu dadkii dabeete ku tukiyey salaaddii halkaasu kasii waday iyagii waa kuwan taagan abu bakar uu taagan yahay marka kale rasuulka fadhi bay kula bilaabeen marka saasaa dee la isku abu abubakar isagu maadaama uu taagan yahay dadku isagay sii eeganayeen oo codkiisana ay maqlayeen isna rasuulku kusii ayuu sii eeganayay aleyh isalaatu wasalaam halkaa waxaa laga qaadanayaa haddii matalan aanu makarafon jirin dadkuna ay fara badan yihiin oo imaamka codkiisa aan la maqlayn in cid kale oo dambe ay codka sii gaadhsiin karto oo halkaa qofka ay dadku kaa hadli doona codkiisa kusii rukuucayn kusii sujuudayn fa jaa xataa jalasa can yasaari abubakr bay fadhiistay ayuu ilaa uu fadhiistay can yasaari abubakr abubakr bidixdiisa fa kaana waxaa yusalii binnaas jaalisan wa abubakr qaa'iman abubakrna taagnibu ku tukinayay yaqtadii abubakr bisalaati nabiyi salى اllahu alay slm yaqtadi الnaas dadkuna waxay kusideen bisalaati abi bakr mutafaq caleyh wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya salى اlah alay slm qala wuxu uhi ida qaama axadukum midkiin mar idaa ana nabiya sala allahu alay sl qal wuxu uhi idaa ama markuu tukiyo axadukum midkiin annaasa dadka falyukhafifa soo fudaydiyo waayo fa ina fiihim dhexdooda waxa ahaaday dadka uu tukinaya alsagiira walkabiira wadaciifa wadalxaaja mid yar mid weyn mid daciifa iyo mid hawl leh dalxaajati mid arin leh iyo baahi fa idaa sallaa markuu tukado qofku ay idaa sallaa axadukum waxdahu markuu keligii tukanayo falyusalli kayfa shaa siduu doona ha u tukado mutafaq caleyh xadiiskana xadiiskii inaana dadka sabab u noqonin inay fitnoobaan oanay odhanin war niyo ka masaajid kaa tukiisa soo arki maysid dee niyo suuradaha dhaadheer unbuu dabada qabsanayaayo aniguna maba istaagi karayo oo markaa gurigeygana iskaga tukadaa beryahanba waan ka hadhay dee ninkaa jamciga inaad ka reebto adaa sabab u noqonaya ma noqonaysa meeshana waxaa loo jeedaa salaadan faralka ah faatixadun baa rukni ahayd soo maha qur-aanka lagu daraya waa maxay waa sunaba soo maha salaadii jamcana waaba talleeye waa waajib dee labada keebaad si horreysanaysa dadkaad eegeysa qofka laftigiisa inay xanuunka kusii kordho inuu dhibaatoodo waxyaala badan in awrkii oo halkan u raran oo biyo u saaran yihiin ya in meheradiisuba ay furan tahay oo matalan masaajidsan suuqa ku yaalo kale meheradiiba uu soo erxidhay oo markuu salaada gala sideed talow tuugii qasnadiida u haya markada mar hadduu fararkiiba kusoo araray halala saayir wey dadka markaa xaaladooda la soconaya hadday laakiin rag xoog ahoo dhalinyara is helaan amba dad isku wada kalsoona yidhahda waar dhegeysta sheekhow iska wada khayrka ama aad aad ogtay inaana waxba u arkeynin de waad iska wadan kartaa ilan rasulkuba alay slat slam salaad maqrib buu suuratu acraaf dabad u qabtay dalxaajna waa mid arrin leh wa can camr bin slma qala wuxu uhi qaala aabbahay wuxuu yihi ji'tukum waxaan idinka imid ji'tukum waxaan idinka imid min cindi nabiyi sala allahu alay sl nabiga agtiisa xaqan run ahaan qaala wuxuu yihi fa idaa xadarat isalaatu salaaddu markay gaadho falyuadin axadukum midkiin ha idin eedaamo walya-umakum ha idin tukiyo agarakum qur-aanka idinku qur-aanka badani ha idin tukiyo qaala wuxuu yihi fa nadaruu way eegeen falam yakun mu ahaanin axadun agara mid badan qur'aanan xagga qur-aanka minii aniga camr bn salama haddaan hay oo faqadamuunii way horreysiiyeen wa ana ibnu sittin anigoo lix jir ah aw sabci siniin amba toddoba jira rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuud waanasaa'iy xadiiska daliil wuxuu yahay yaumu nnaasa aqra'uhum likitaab illah sida xadiiska damba u sheegay can abi mascuud radi allahu canhu qal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi yaumu nnaasa dadka waa iyo um اlqowma qowmka waxaa tukinaya aqra'uhum kooda ugu akhriska wanaagsan ee ugu akriyi og likitaab ilahi kitaabka ilaahay qur-aanka qofka ugu akhriska yaqaana ayaa tukinaya fain kaanuu fi qira'ati hadday ahaadeen qira'ada sawaa qaar mutasaawiin iskaga mid ah oo ka siban fa aclamuhum ay fa yaumuhum waxaa tukanaya aclamuhum bisunati ka sunada u yaqaana fain kaanuu fi sunati sawaa hadday sunnihiina ka siman yihiin aqdamuhum hijratan kuwadii ugu soo hor hijrooday haday hijra jirta goobtaas oo meel dee soo hijrooday fa in kaanuu fi hijrati sawaa hadday xagga hijrada ka sameeyeen inay maalin sooda hijroodeena faaqdamuhum silman koodii ugu hor islaamay aqdamuhum silman ay islaaman silman bimacnaa islaam wa fii riwaayatin sinan xaggaas silman wa fii riwaayatin warin kale waxay aqdamuhum sinan kooda ugu da weyn ayaa la horeysiinaya waa marka wixii kale o dhan simaan walaa yaumana arajulu yaa lagu tukin oon lagu tukinin qofka fii sulaanihi maamulkiisa yaan lagu tukinin magaaladii uu ka telinayey wadankii uu ka telinayey isaga qur-aankaa lagaga xariibsanaadaba haddii la doonee isagaa xaqu leh dadka inuu tukiyo gurigiisa haddii lagu booqdo isagaa xaqu leh oo yaan laga horumarin walaa yaqcudu walaa yaqcud yuu fadhiisanin qofku fii beyti gurigiisa calaa takrimatihi meelaha uu karaamaynayo ilaa biidnihi idankiisa mooyaane rawahu muslimun waibn maaja min xadiisi jaabir walaa taumana imra'atun yay tukinin oy tukinin imra'atun haweeney rajula nin walaa acraabiy nin reermiyiina muhaajiran mid muhaajirah walaa faajirun mid faasiqina mu'minan waisnaaduhu waahin